بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين darsigeenii shalay ugu dambeeyey cadaaladda walilcadaalati khamsu sharaaida cadaaladdu waxay leedahay shan shardi bay leedahay an yakuuna waa inuu noqdo mujtaniban lilkabaa'iri dembiyada waaweyn mid ka fogaaday dembi weyn maay maxaa la idhahdaa waa wixii kusoo arooray waciid kitaabka qur-aanka sunada hayra musirin waa inuu yahay mid aan daa'imin cala alqaliili min asaqaayiri inta yar ee dembiyada yaryarna inteeda yara waa inaanu daa'imin dembiga yare ka dhaca ma daa'imayn ka toobadkeeni iyadana haddii uu daa'imo de dembi weyn bay isku bedeleysaa saliima asariirati wuxuu ururayaa saliima asariirati waa inuu noqdo qof caqiidadiisu fiicanta waxaa ku baxay isaguna qofkii caqiidadiisu ay xun tahay ahlu ma'muunan wa yakuuna ma'muunan waa inuu yahay mid aamin laga yahay cinda algadabi gadabka agtiisa yani ina ina markuu cadhoodo qof cadhadiisu ay ku keenayso inuu darjiiro amaba wax kala sameeyo aan naftiisa kaantaroodi karin waa inaanu noqon marka waa nin cadhadiisa laga aami yahay weeyaan muxaafidan calaa mura'ati milihi waa inuu yahay mid ilaalinaya calaa muru'ati milihi isaga oo kale sharaftiisa muru'adu saynu tilmaanay waxa weeyaan qofku inuu ka akhlaaq dhigto akhlaaqda dadka xilligiisa jooga akhlaaqdooda wanaagsan wuxuu ilaalinayaa aadaabtii sharcigana wuu ilaalinaya waxaan tilmaanay inay ku kala duwanaanayso fi الzamaani wاlmakaan oo meelaha qaar ka mida waxaa laga yaabaa inuu dadka qaar ka mid u yaqaanaan Ah, waxyaabaha muruada sharafta dilaya dhulka meel kalena ka duwan marka qofku wixii muruadiis waxyeelaya oo dhan uu iska ilaalinaya marka shuruuddaasa loo dhigaya cadaaladdii haddaba tan ugu dambaysa muxaafidan calaa muraati milihi shuruudda cadaaladda ka mid maahe waa shuruudda loo dhigayo markhaatiga aqbalitaankiisa shuruudda cadaaladda ka mid maaha oo ah, qofku isagoo muruadiisiiba aanay wanaagsanayn ya wixii sharafta dilayay oo kaleba la yimidba cadaaladiisa waxba yeeli mayso laakiin markhaatigii baan la aqbalaynin marka tan ugu dambeysa shardi waxay u tahay maxay qabuul shahaada markhaatiga aqbalitaankiisa uma shardi utahay markhaatiga aqbalitaankiisa uma shardi u tahay ee maaha shardi cadaaladda ah a qofka haddii uu la yimaado wax muruadii wax yeelaya cadaaladiisi waxbana noqon mayso lakin markhaatigiisi la aqbali maayo markhaatigiis wa laqon maayo marka iyadana saasay culimadu yidhahdeen sida shuraaxda qaar kamid ah markaas ay qorayaan waay laba arrimood baan halka markaa baraarujinaynaa shuruudaha haddaa la waayo qofka ad cadaaladii de waa laga waayay a faasiq buu noqonaya qofka faasiqa ana warkiisa lama qaato in jaakum faasiqu binabain fatabayanuu waa laska hobsanaya warkiisaas markaa nin faasiqihi oo shuruudaha cadaaladda laga waayay markhaati geli maayo koow dadka ahlul ahwaaga ah iyaguna ahlul ahwaa walbidac iyaguna waxaa loo qaybinayaa hawadoodaasi iyo bidcadooda waxaa loo qayba labaa loo qaybinaya inay bidcadu tahay mukafira inay bidcadu tahay mid qofka gaalaysiineysa oo gaalnimo gaadhsiineysa iyo inay tahay bidco aan gaadhsiineynin faasi qofkii ka dhigaysa gaalnimo aan gaadhsiineynin bidcada qofka gaalaysiinaysa waxay ku tusaaleen ahlucilmigu qofka bacfiga soo saaritaanka u kala diida in dadka lasoo saaray maalinta qiyaamaha oo dadka ay soo baxayaan qofka diida bidcadiiasi waa mukafira oo way gaalaysiineysaa qofku gaalbu ku noqonay zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbi latubcaثuna xisaabtii buu diiday xisaabinayaba ama cadaabulqabrigii buu diiday si dadka qaar ka mida diidaan wax cadaabulqabri lahay mama jiraba ayuu leeyay waay waxaa kale ka mida ah bidaca ahlucilmiguna ayagu laftooda ay tilmaameen in la yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq waxay dhahdeen qur-aanku waa kalaamu ullaahi gayru makhluuqin qofka yidhaahda qur-aanku waa makhluuq fahuwa kaafirun waa gaal bay yidhahdeen marka iyaduna waxay ka mid tahay bidaca qofku hadduu dadku hadduu ku dhaco waxa weeyaan gaalisiinaysa aya ayay ka mid tahay waay marka halkaa iyada qur-aanku kalaam ullah de hore nu soo sheegna inuu qur-aan kalaamullah yahay marka waxaa iyadana in in qur-aanka lagu dhaartaa way banaanta marka dhaartayna soo marayni waxaa lagu dhaarinaya asmaada ilaahay iyo sifooyinkiisa magaca ilahay baa lagu dhaaranaya sifooyinka ilaahay uu leeyahayna waa lagu dhaaranaya qur-aanku waa kalaamullah kalaamullaahina waa sifatun min sifaatihi waa sifo sifooyinka ilaahay ka mid ah marka mar haddaynu soo aragnay in sifooyinka ilaahay uu leeyahay lagu dhaaran karo kalaamka ilahayna waa lagu dhaaran karaa kalaamka ilahna qur-aankuna waa kalaamullah marka qofku hadduu qur-aanka ku dhaarto aa qur-aankan ku dhaartay ama hadalka ilaahay baan ku dhaartay ama kitaabka ilaahay baan ku dhaartay hadduu yidhaahdo dhaartaas dhaargu dhaar guntanaysa weeyaan waa dhaar guntanaysa ahlucilmigana saasay yidhahdeen waay haddii laakiin markuu kitaabka qur-aanka ku dhaaranayo uu yidhaha ku dhaartay uu gala jeedo warqadda warqadahan iyo khadka iyo jaldiga hadduu kuwa ugala jeedo dhaartaas ma guntamayso leanna warqaddu waa makhluuq jaldiguna waa makhluuq iyo kuwaa la midka khadki iyo wixii lamidka ahaa kuwaas waa makhluuq wey afcaal waa afcaal lcibaad wa afcaal lcibaadi makhluuqatun afcaasha addoommahuna waa makhluuq weeyaan laakiin qofku markuu ilaaqo idhaahdo waxaan ku dhaartay kitaabka ilaahay baan ku dhaartay ama musxafkaan ku dhaartay markuu leeyahay waxaa macruufa mar haddaa uu ilaaqay inuu gala jeedo kitaabka qur-aanka ah ayaan ku dhaartay kalaamkaa ilaahay baan ku dhaartay wey hadalkaa ilaahay ee qur-aanka baan ku dhaartay marka dhaar bay noqonaysaa halkan waxaan xusuustay maalintii aynu tilmaaminay ninkii marka muxuu ahaa yidhi ashaaciradu ma qabaan inuu qur-aanku makhluuq yahay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa wuxuu hi qolada wahaabiyada la yhahdo laftoodu waxay qabaan inuu qur-aanku makhluuq yahay kuwaasaa qaba wu ashaaciradu ma qabaana kuwaasaa qabaa haye qur-aanku inuu laba yahay markaasuu wuxuu soo qaatay sheekh ibnu cuthaymaan raximah ullah sheekh ibnu cuthaymaan bu wuxuu yihi waxa uu yidhi haddii qur-aanka qof waxaa la weydiiyey qur-anka haddaa lagu dhaartay ka waran markaasa waxa uu ku jawaabay haddii uu gala jeedo qur-aanka kalaamka ilaahay qur-aanka hadduu gala jeedo ya waa kalaam ullahi kalaamka ilaahayna waa hayru makhluuqin hadduu ugala jeedo waraaqaha iyo jildiga iyo waa waaa hadduu ugala jeedana ya waxa weeyaan dhaar noqon mayso oo waa makhluuq marka iyagaa qur-aankii labu kala qaadaybu mid makhluuqa iyo mid makhluuq aan ahayn laakiin warqadaha iyo khadka iyo jildiga iyo kuwaas iyagu qur aankiba qur-aanka mid midda kale waxaan u garanaynin inay ahlucilmigu dhammaan saa wada yidhaahdeen xataa kutubta fiqiga ku tallaaba marka halkan culimadu markay ka warramayaan dhaarta halkaa markay marinayaan ayay masaaisha saas saas ugu tallaaba hadduu qofku kalaamka ilaha ku dhaarto ama qur-aanka ku dhaarto ama musxafka uu ku dhaarto waa dhaar wey hadduu warqadaha ugala jeedo iyo khadka hadduu ugala jeedaan dhaar maaha saas saasay leeyihinba intaasu isagun yihi sheekhu wax kale maba odhanba kutubta fiqiga ee culimadeena inagu taallaayo waxa weeyaan zakariya ansaari asl maaalibka saasuu ka odhanay imaam nawi laftiisa ro aalibiinka saasuu ka odhanay way isku wada raacsanyin dhammaantood marka waxaa laga yaabaa inaanu arkin inay culimmadu ka hadleen sidaa uu sheekhu uga hadlay uun inay culimmada kalena uga hadleen muu arkin dabeetana wuu diiday u inkaro wuxuu laba qur-aan bay aaminsan yihin ya labada qur-aan laakiin waxaa aaminsan shaacirada sana tilmaanayo qur-aan cirka yaalla iyo qur-aan dhulka yaalla labadaasay aaminsan yihin waa sheegna iyadana waxba dib ugu noqon mayno waxaa kale iyadana halkan iyadana soo gelaya oo kitaabka maaragtay muxuuha sharaxa abushujaaca shuraaxdiisa waxaa kamid a ah kitabka kifaayat lakhyaar kifaayat lakhyaar sheekha qoray taqiyudiin alxusni sheekhaasi markuu halkan isna inoo sharxayo waxa wuxuu ka warramaya dadka aan markhaatigooda aan la aqbalaynin dadka amar khamsat aqbal markaa wuu tirinayaa waxaa uu ku daraya kuwa dhulka xaada qayimulxamaamka ninka suuliga suuliyada lagale lacagta laga qaado ka haya ee hagaajinaya ee halkaa jooga isla markhaatigii ma geliya bu ohanaya laakiin waxaa aad iyo aad u cajaayiba inuu tilmaamayo inaynay markhaatiga gelaynin suufiyadu suufiyada raqsiga la yimaada raqsi suma taqaanin kuwa xadreeya walah oo allah mana soo arki ya kuwaas kuwa haddana nuuc weli waa fusaaq wey markhaatigooda la aqbaliba maayo welibana hadal aad u adag buu leeyahy haddaad doontiin waad eegi doontiin insha allahu kitaabka kifayat alkhayr mad haysin haddaad haysin waa laga akri karaya ya waxa weeyaan aad bu ugu adkeynaya inuu shaydaanka ku ciyaaray buu ka warramaya ya hataa hataa marka qur-aanka loo sheegay la qur-aanka dhegeysta in qur-aan bayna dhegeysanin bu yuu hadal adag oo aad iyo aad u adag ayaa ku tilmaamaya waad ka akri doonta insha allah wati baan wati baynaan helaynin waad haysiin ka akriya marka suufiyada maanta joogtaan waa sidaa uu sheegaya sheekhu waa fusaaq weyaan iyo fujaar maaragta markhaatogooda la aqbali maayo markaa hadalkiisu ugu fiican maaha hadal anugu aan lehay maaha hadayaal loo qaadin anu iska lahayn kitaabkaasu ku taallaa idinkuna waad ka akriyi doontiin qofkii dib qofkii raajicaan u arkaya insha allahu taala faslun wlxuquuq darbaani halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah llah anwaacda xuquuqda ee leedahay xaq اllahi tacala wa xaq اlaadamiy wاlxuquuqu xuquuqu darbaani laba nooc weeye xaq اllahi tacaala xaqa ilaahay sareeye wa xaq اlaadamiy iyo aadami xaqiisa faama xuquuqu اlaadamiyiin xuquuqda aadamiga miyaa fa alaaثaةu adrubin saddex nooc weeye darbun qeyb laa yuqbalu fiihi dhexdiisa aan la aqbalaynin ilaa shaahidaana laba markhaati mooyaane labada markhaati oo dakaraani lab ah laba markhaati lab un baa la aqbalaya wa huwa kaasi waxa weeye qeybtaasi maa shay weeyaan laa yuqsadu minhu aan markaasi loogala jeedin almaalu maal aan loogala jeedin oo wayطalica calayhi korkiisna ay aalacanayaan arijaalu raggu ay aalacanayaan ay arki karayaan iyo wadarbun qayb yuqbalu fiihi shaahidaani dhexdiisa laba markhaati la aqbalayo aw rajulu amra'ataana amaha nin iyo laba dumar ayaa la aqbalaya aw shaahidun wayamiinun ama aw shaahidun wayamiinu muddaci waxaa la aqbalaya markhaati iyo muddaciga dhaartiisa wahuwa isaguna maakii wayaan kaana alqasdu minhu lmaa qasdigii ujeedadu ay tahay mahal markaasi ay tahay wadarbun iyo qeyb yuqbilu fiihi rajulaani laba nin baa markaasi dhexdiisa la aqbalaya aw rajul amraataana ama nin iyo laba dumara la aqbalaya aw arbacu niswatan ama afar dumara la aqbalaya markhaatigoodii wahuwa isaguna maa laa yaalicu calayhi rijaalu rag waxa aynay daalacanan weeyaan waxayna rag korkiisa aynay daalacanan xuquuqdu waxaa loo qaybinaya laba qaybood xaq ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka xaqa ilaahay uu leeyahay wuu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala wax xuduudii oo kale wey waxay xuduudaa soo gelay waay iyo xaq xaq aadami labadaas oo qaybsamay xagga markhaatiga xaqa aadamigu wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood qayb laba markhaati baa la aqbalaya horta markhaatiyaasha markhaatiyaashu waxaa nisaab buu le markhaatigu waa laba waa afar waa hal hal markhaati meel walba la aqbalaa waxaa la aqbalaya bisha ramadaan soo gelitaankeeda soo gelitaanka bisha ramadaan wuu noo sheegi doona insha allah hal markhaati la aqbalaya meelaha kale waa laba iyo afar iyo weeyaan laba markhaati baa ugu yaraanay meelaha qaar ka mid afar baa ugu yar sida zinada oo kale waan arki doonaa iyadana insha allahu tacaala marka wuxu wlxquuq darbani xaq llahi tacala iyo xaq aadamiy faama xuquuq اlaadamiyiin fahalaaثatu adrubi saddex qaybood weeyaan darbun qayb laa yuqbalu fiihi dhexdiisa aan la aqbali maayo ilaa shaahidaani laba markhaati mooyaane dakaraani oo laba markhaati oo keliyunbaa la aqbalaya laba markhaati wax ka yar la aqbali maayo labada markhaatina waa lab waa rag weeyaan waay dumarku markaa halkan soo gelayaan wey wahuwa isaguna maa laa yuqsadu minhu lmaal waa wixii maal aan loogala jeedin wey wixii maal aan loo qasti looga qastiyin aan looga jeedin weyaan oo wayalica wayatalicu calayhi rijaal ragguna markaasi ay arkayaan ay daalacanayaan sida kuwaas wuxuu noqonayaa sida ziwaajkii oo kale guurkii iyo alaaqi iyo wasiyadii oo kale weeyaan ya maarata dumarku inta badan ma daalacdaan nikaax waay oo eh, de raggun baa inta badan arka maalna loogalama jeedo qasdiguna maal maaha waay alaaqina waa la mid wasiyadina waa la mid oo rasulku wuxu la nikaxa ilaa biwaliyin wa shaahidey cadlin laba markhaatiyo caadilina labada markhatiyo cadlin waa rag weeyaan marka markhaatiga marka nikaax la ridayo saynu soo marnay waxaa loo baahan yahay weligii waa loo baahan yahay soo ma laba markhaatina waa loo baahan yahay labada markhaati waa rabu marka halkaas soo gelaya wixii maal maallo ma ma yaallo sma arti wax maaloo jira ma jiro wadarun yaqib yuqbalu fiihi dhexdiisa la aqbalayo shaahidaana laba markhaatiba la aqbalaya aw rajulu amrataani ama nin iyo laba dumara la aqbalaya aw shaahidun ama markhaati iyo wayamiinu lmuddaci ninka muddaciga dhaartiisa la aqbalaya wahuwa isaguna maakii weeyaan kaana alqasdu minhu qasdigii markaas ujeedadiisu ay tahay almaalu kaana alqasdu minhu lmaala qasdigiisu markaas uu yahay maal qasdigiisu waxa weeyaan kaana alqasdu minhu lmaala waa waxaa ujeedada loogala jeeda waa maal wey wixii markaa maal loogala jeeda iyadana rag iyo dumar labaduba ka markhaati geli karaa marka wuxuu noqonayaa laba nin ama nin iyo laba dumara ama qof markhaatiya iyo qofka mudiciga dhaartiisa dhaartiisa ku kabaya wax ladha markhaati laa markhaati keen baa la yidhi midun buu keenay waxa uu sheeganayaana waa maal markhaatigii labaad baa ka dhiman markhaatigii labaad wuxuu ku buuxinaya halkiisa dhaar dhaar buu ayuu ku buuxinaya marka halkaasna wixii maal ihi laba nin baa markhaatiga geli nin iyo laba dumara baa geli hal markhaati iyo qofka mudicigaa ah dhaartiisa ayuu noqon doonaa waa la aqbalaya marka kaas wa darbun iyo qayb yuqbalu fiihi dhexdiisa la aqbalaya rajulaan laba nin baa la aqbalaya aw rajul wamra'ataan ama nin iyo laba dumara baa la aqbalaya aw arbacu niswatan ama afar dumara baa la aqbalaya wahuwa isaguna maa laa yaطalicu calayhi اrijaalu rag waxa markaasi ayna daacani daalacanin inta badan weeyaan inta badan wahuwa isaguna maa kii weeyaan laa yaطalicu calayhi korkiisa aynay daalacanaynin alrijaalu raggu aynay daalacanaynn aynay arkaynin waa waxa dumarka u hooseeya wey sida dhalmadii oo kale nuujintii oo kale ilmaha la nuujinayay oo kale arrimaha noocaasi a raggu shaqo kuma laha inta badan ma daalacanayaan ma arki karaan markaa arrimaha dumar weeyaan marka hadday dhacdo waxaa bannaan laba nin nin iyo laba dumar afar dumara oo haddaa labadii nin la waayo ilan gabadhubu xagga markhaatiga waxay la mid tahay labadii dumariba markhaatigoodu waa markhaatigii ninka weeyaan soo ma marka marka labadii nin la waayo imise noqonayn iyagu dumar afar dumar marka afarka dumarku waa halkan wixii maala hadda maha waa halkan maa laa calayhi rijaal kaas weeyaan ayib waay saddexdaa nooc halka waynu ku haynaa soo ma ya waay wa ama xuquuq اllahi tacaala xuquuqda ilaahay miya falaa tuqbalu fiiha nisaa falaa tuqbalu fiihaa dhexdeeda lama aqbalayo annisaau dumarka la aqbali maayo wixii xaq ilaahaya la aqbali maayo lanna markhaatigooda shubha ku jirta ilaahay muxuu subxaanahu watacaala uga dhigay laba dumara markhaatiga halkii nin nin keliya maxaa laba dumara looga dhigay ilaahay wuxuu yihi an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma اlأkhra wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataan marka agga dambe aayadda qora m tadil ixdaahuma fatadil ixdaahuma lra marka waa laga ilaaban waay wahiya calaa alaaati adrubin iyadana saddex qaybood wey keeba saddex qaybood xaqa ilaahay baa saddex qaybood uqaybsamaya dumar shaqo kuma la markhaatiga waa rabun wa darbun qayb laa yuqbalu fiihi dhexdiisa aan la aqbalinin aqalu min arbacati afar wax ka yar wahuwa الzinaa waana zinadeeda wadarbu iyo qeyb yuqbalu fiihi dhexdiisa la aqbalay itnaani laba wa huwa isaguna maa siwa zina zinada wixii kasoo hadhay weeyaanoo min alxuduudi xuduudiya wa darbun iyo qeyb yuqbalu fiihi dhexdiisa la aqbalayo waaxidu mid keliya la aqbalay wa huwa isaguna hilaalu ramadaana waa bisha ramadaan weeyaan bilashadeeda walaa tuqbalu shahaadat lacmaa waay halkan xuquuqdi ilahay bay nooga tilmaama iyadan laa tuqbalu fiiha الnisaa wahiy calى alaaثati adrubin darbun qeyb laa yuqbalu fiihi dhexdiisa aan la aqbalin aqalu min arbacatin afar wax ka yar wahuwa zina waana zinada wey ilahay baa noo sheegay wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yaأtuu barbacati shuhada uma lam yaأtuu biarbacati shuhada halka afar markhaati baa la shardiyay marka zinada qofka hadduu qof zino ku sheego ya qofka hadduu qof zino ku sheego waxaa laga doonaya afar markhaati afar markhaati waa inuu keeno afarta markhaati hadduu keeni waayo waa la jeedaninaya xad lqadf saddex bay noqdeen kii afraad waa la waayay saddexdooda waa la jeedalinaya saddexdoodaba waa la jeedalinaya waay markhaatigooduna waxa weya waxaa la rabaa sidayn horeba soo tilmaanay in mara markhaat shay xaqiiqa ficilkii faaxishadii xaqiiq u dhacaya waa in markaasi u arko markaasaa uu ka markhaati kacaya waay hadduu qirtay ka horan qofi qof baa qirtay zinadii wuxuu anigu xumaantaasaan sameeyey markhaati miyaa loo baahnay ya xadka lagu dhufanaya soo ma waay markaasuu wuxuu yidhi zinadaasi hebel baan wada samayn ama hiblaayan wada samayn ya isaga horta dee xadka waa lagu dhufanaya isaga hebelkii uu ku sheegay ama hiblaayadii uu yihi waanu wada samaynina haddii uu qofkaas inkaru ihahdo anugu kumaan jirnula beentii weeyaan afar markhaati ken baa lagu ohanaya afar markhaati hadduu keeni waayo haddana waa lagu dhufanaya xadkii kale qadafka lagu dhufanaya marka maaa ku kulmay laba xad kii uu qirtay iyo kii kale ee qofku ku sheegay waay wdarbun yuqbalu fiihi dhexdiisa la aqbalay inaani laba la aqbalay laba markhaati ba la aqbalaya wahuwa ma siwa zina zinada wixii kasoo hahay weeyaan oo min alxuduud xuduudda ka mid a wii wixii maaragtay wahuwa isaguna maa kasoo hadhay wey min alxuduudi intaa kasoo hadhay zinada wixii kasoo hadhay ee xuduud ah weeyaan sida xadkii khamriga xadkii sariqada iyo maaragtay xadkii ad xadkii muxuu ahaa allahuma salli ala oo kale adu xuduuddii aan iyo qeyb yuqbalu fiihi dhexdiisa la aqbalay waaxid mid keliya la aqbalay wahuwa hilaalu ramadaana waa bisha ramadaan bilashadeeda weeyaan bisha ramadaan bilashadeeda hal markhaati baa markaa ayaa ku filan marka waa bisha ramadaan bilashadeeda un inta kale laba markhaati la doonaya bisha ramadaan markay baxayso laba markhaati loo baahanya markhaati keliya loo baahan maayo laba markhaati loo baahanya waa marka bisha ramadaan ay baxayso bilaha kale dhanna waa lamid soo gelitaanka bisha ramadaan mooyaane inta kaleo dhan waxa la shardiyaa maxay laba markhaati marka bisha ay soo gelayso iyo markay baxaysaaba kala duwan ba markay soo gelayso hal markhaata ku filan markay baxaysana laba wax ka yar lama ogola laba markhaati waa in la hela waxay dhahdeen culimmadu sababtu waxa weeyaan markan maaragtay ay eh, bisha soo gelayso waxa sahlan haddii haddii hadduu qofku uu qaldamo tusaale ahaan idhaahdo waa waa rabadaan deetna qofku u qaldamay inta la waa rabadaan oo la soomay oo la qaldamay wax dhiba male sababta waa la soomay wax mushkilada male hadda soo laakiin haddii marka la afurayo la qaldamo oo la rabadaan maaha dadka iska afuraan waa la qaldamay haddana dad dhan ba la afursiiyey oo soonkii aan aan la soons aan aan soomin oo soonkii loo diiday taasaa ka daran marka marka waa in la helaa laba markhaati ugu yaraan a markhaati marka masaladan kolley xagga ramadaantay ku saabsantaho bisha ramadaan ba bisha ramadaan waxyaabay kusugnaatay kamid tahay xaggii jeerna dadkeenoo kale xoogaa way maaragtay hadalkeedu badan yihi lakin kitaabkeena kale ku sharxi doona insha allah soo gelitaanka bisha ramadaan iyo bisha bilashadeedu nooc noqonayso walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaarat lacmaa indhoolaha markhaatigiisa la aqbali maayo ilaa fi khamsata mawaadica meelayow shana mooyaane almowt geerida iyo wnasabu nasabka walmilku mulkiga lahaanshaha walmilku mulaq milki mulaqa qofkaasi de waxaynu leeya isagu wاtarjumatu tarjumadda wamaa shahida bihi qabla alcamaar iyo intaa aanu ingadeelin wixiiu ka markhaati kacay iyo wa cala lmadbuuqi kii markaasi la qabtay walaa tuqbalu la aqbal maayo shahaadatu jaarin linafsihi mid naftiisa usoo jiidaya markhaatigiisa la aqbali maayo nafcan nafc usoo jiidaya markhaatigiisa la aqbali maayo iyo walaa daaficin canha mid ka celinaya naftiisii dararan dhibaato ka celinayana markhaatigiisa la aqbali maayo indhoolaha markhaatigiisa shan meelood baa la aqbalaa meel kale la aqbali maayo shantaa meelood muxuu noqonaya almowt geeri ka markhaati kacay marka waxay kusoo ururaysaa indhooluhu wuxuu ka markhaati kacaya waxa weeyaan waxaa dadka dhexdooda ku faafay waxaa had jeer dadka dhexdooda ku faafa ee mustafiidka ama muntashirka ah dadka dhexdoodo dhan ku faafaa waxa uu ka markhaati kaci karaya isagu si kale loo qaybi si kalen odhan waxaa laga markhaati kacaa waa la qaybiyaa wuxuu u qaybsamayaa shay ay ku filantay tahay maqalku in la maqlo unbaa ku filan in la maqlo unbaa ku filan iyo warkaas inuu faafo in la maqlo warkun uu faafaa ku filan sida qofka dhimashadiisi qof baa dhintay dadka waaa hebel dhintay dadka o dhan bu ku faafay nasabka hebel ninka la ihahdo waa waa re ninka hebel la waa in hebel hebel hebel oo ree hebel mulkiga imika guryahan harraha naga xiga qaar badan baa la garanaya la gurigan hebel baa iskale waa mustafiid dadka warka ku kudhex faafa inu qofkaasi gurigaa iska le ama beertaa iska le kaa markaa maqalka kaa indhoolaha ka indhaha qaba iyo ka indhoolaha waa iskaga mid iyo mid u baahan aragti muxuu baahanaya aragti waa wixii afcaala sida dilka kale hebel hebel buu dilay maqal uma baahna aragti bay ubahantay muxuu baahanaysaa ya aragti bay ubaahantay kaasi de indhooluhu shaqo kuma le indhalaayn midna wuxuu baahan yahay arag iyo maqal labadaba in lana arkan wuu baahan yahy in la maqlana wuu baahan yahay waa wixii aqwaala aqwaala ya wixii aqwaala iyado waxay u baahan tahay araggii iyo maqalkii taana dee indhoolihii shaqo kuma laha marka mesha maxaa soo baxay un imasan shegin horta ya saddex ban sheegna soo ma indhaanuhu keebu saddexda keebuu soo gelaya ka maqalku keli lagu kaaftoomayo iyo khabarka muntashi intishaaraya faafaya marka wixiisu waa intaasu marka almowtu geeribu ka markhaati kacay waa wax iska faafay hebel waa dhintay isna waa maqlay sida dadka u maqlayaan buu maqlaya nasabka hebel waa inay hebel hebel waa wlmilku almulaqu iyo milkiga mulaqa oo de qofku hadduu markaa qofku sheegto inuu xoolaha inuu leeyahay cid ku haysataan ayna jirin qofka markhaati uu ka markhaati kici karaya isagoo indhoole wtarjumatu tarjumadii oo waxa weeyaan haddii uu qaadigu u bahdo qof u tarjuma qof uu afgaran waayo isna luqadiisa u garanayo uma baahna aragti ya waa maqalun waxaa u maqlay duu sheegi karaya isaga uu tarjumi karaya wamaa shahida bihi qabla alcamaa intaanu indhabeeyin wixii uu arkay isagoo markhaat wuxuu ka markhaati kacay iyadana de uu kama uu qofka magaciisii iyo nasabkiisii iyo wuxuuna ka markhaati kaci karaya wa cala almadbuuqi madbuuq waa waa kala la qabtay kala qabtay wuxuu kala jeedaa ninkii indhoolaha ahaa baa soo garab fadhiistay baasuu gacanta saaray markaasuu dhegta u saara wuxuu ku yidhi gabadhii hiblaaye eed garanaysay waan furay markaasuu wuu ku dhegayba isaguna mamu sii dayy uu jiiday oo la madax kamadii u geeyay wuxu ninkan maaragtay aan gacanta aan jiidanayay gabadhiisii inuu furay buu ishaagay waa laga aqbalaya marka iyadana ya madbuud laakin hadduu nu ka dhegi layn ka warran marka o ha war ninka dhegtay saaray soo qobta loo keeno maya laga aqbalay walaa tuqbalu shahaadatu jaarin linafsihi min naftiisa usoo jiidaya nafcan nafci usoo jiiday markhaatigiisa la aqbali maayo nafci buu usoo jiidaya waxuu ka markhaati kacay nin eg waxa weeyaan nin baa la dhaawacay markii uu dhaawacmay ayaa ninkii waxa weeye waa dhintay dabeetana ninkii kaa dhintay dhexlayay ayaa waxa uu yidhi waxa uu dhintay nabarkii ku dhacay awgeed nabarkiiba nabarkiiba bugsaninba marka nabarkii aan bugsan buu dhintay buu ohanaya marka nabarkii baa dilay buu ohanaya marka muxuu ka markhaati kacaya yani wuxuu doonayaa isagu inuu markhaatigan uu markhaati furaya isagu wuxuu usoo jeedaya nafci nafcigu usoo jeedana waxa weeyaan wuxuu rabaa in mag la siiyo deetana magtaa u qaato u dhalo marka nafcigu usoo jeedaya lama aqbalay walaa daa walaa daaficin canhaa dararan mid naftiisii ka celinaya dhibna isagaana markhaatigiisa la aqbali maayo iyaduna waxay noqonaysaa dilka khaطa dil baa khaa u dhacay caaqiladii baa la yihi bixiya dilka khaa da waxa bixiya caaqilada bixisa samay jir dilka khaa suma garansiin imisuu qabsan jira dilku saddex ka koowaad camdi ka labaadna camdun khaa ka saddexaadna khaa baa ugu horeysa so ugu dambeeyey adoo calaa yaal mid kamid ah waay caaqiladii baa laga doonaya dilka khata ah markhaatiyaalba loo haya markhaatiyaashiiba dureen waxay markhaatigaas waa faasiq lama aqbalay waayo markhaatiga inay durayaan waxay iska celinayaan maktii inay bixiyaan bay iska celinayaan darar naftoodiiba darar ka celinayaan oo halkii makti ka bixin lahaayeen maktii bay rabaan inay markaa daadufeeyaan meesha ka saaraan markaa markhaatigoodaasay ka markhaati kaceen ciddii ka markhaati kacday dilka khata ah ay yidhaaheen waa faasiq weeyaano lama aqbalay la aqbali maayo markhaatigaas in faasiqiyiinta laga aqbali maayo marka waxay diidan yihin ina magta ay qaataan ayay diidan yihin halka ku dayno